بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii khaalid bn lwaliid almakhzuumiy sayfullahi almasluul taariikh nololeedkeenu kaga warramaynay khaalid ibnu waliid oo ahaa reer bani makhzuum ahaana seeftii allah ee galka la-ayd walaalayaal xalaqaadkii hore ayaynu kaga soo warramnay khaalid ibnulwaliid radi allahu canhu deegaankii uu ka soo jeeday magaalada maka waxaan kaloo wax ka tilmaamnay qoyskii uu khaalid ibnu walid uu kasoo jeeday insha allahu tacaala maantana waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka tilmaamno khaalid ibnu waliid isagu sidii uu usoo koray ee usoo kobcay ee uusoo barbaaray khaalid walaalayaal wuxuu kusoo koro oo kusoo barbaaray magaalada maka sidii dhaqanka iyo caadada carabeed ay ahaydna ilmuhu markuu ku dhasho magaalo waa laga kaxayn jiray magaalada waxaa la geyn jiray baadiyaha iyo miyiga si markaa ilmuhu walaalayaal u xoogaysto jidhkiisu u xoogaysto caafimaad badanna uu u helo oo cudurrada magaalada looga fogeeyo iyo weliba si ilmuhu u barto luuqadii fasaaxada ahayd ee balaaqada ahayd ee carbeed khaalid ibnu waliid walaalayaal wuxuu ku soo laabtay magaalada maka kadibna wuxuu bilaabay inuu barto fardafuulnimada ama furuusiyada waxa loo yaqaano oo wuxuu noqday faris yacnii nin fardafuulo ah oo markaa ku xariifa sida markaa loogu dagaalamo fardaha baqlaha iyo weliba geela fardaha iyo geeluna wakhtigaa waxay ahaayeen walaalayaal gaadiidkii markaa loo isticmaali jiray dagaalada iyo duulaanada waxaa kaloo khaalid uu bartay walaalayaal aaladihii markaa lagu dagaalamayey sida markaa warankii iyo markaa seeftii iyo markaa leebkii iyo qaansadii iyo shiishkii iyo fallaadhii waxyaalahaasoo dhan buu bartay waxaa kale u bartay khidooyinka iyo markaa qorshayaasha dagaalada iyo maabka sida loo dhigo ayuu bartay radia allahu canhu wa ardaa khaalid ibn waliid khaasatan wuxuu kasoo jeeda de qabiilkii reer bani makhzuum ayuu kasoo jeeda reer bani makhzuumna waxay markaa walaalayaal ay gaar u lahaayeen oo ay ku takhasuseen xagga marka xuruubada ama yani waxaan u jeeda yani xagga dagaalada iyo caskariyadda ayay u qaabilsanaayeen qabiilkii markaa reer quraysheed khaalid radi allahu canhu isagu kuma mashquulsanayn xagga ganacsiga iyo waxyaalihii lamidka isaga yani aabihii maadaama uu ahaa nin yani xoolo badan leh oo welid ibnu muqiira ahaa waxa u adeegi jiray mawaali badan iyo dad markaa addoomma ah ayaa u adeegi jiray caruurtiisu laakiin iyagu waxay ku mashquulsanaayeen howlo kale sida markaa inay tababar ay qaataan iyo iyo markaa inay caskariyadda iyo howlaha ay ku guda jiraan walidalik buu allena subxaana wa waa kii qur-aanka ku tilmaamayey markuu sifeynaya welid ibnu muqiira wa baniina shuhuudan wiilashiisuna waabay ag joogaano meel fogba may tegin oo ganac ganacsiiyo howlo dhaadheer mabay gelinba ee guriga agtiisunbay iska joogaan subxaan allah khaalid walaalayaal waxaa kaloo uu noqday musaaric musaaric waxa weeye waa nin legdamaa ah oo yacni khatar ah oo aan dhulka la dhigi karaynin ayuu noqday radi allahu canhu ardaa sidoo kale walaalayaal khaalid waxa uu xariifuu ku ahaa waxaa loo yaqaano mubaarasada ama isi soo bax dagaal marka uu dhaco ciidankan wuxuu la soo baxayaa addaashiisa ima geesiyadiisa ciidankan kalena isna wuxuu la soo baxayaa geesiyadiis labadaa geesiyayaal ayaa markaa isgelaya oo mubaaraza ayaa la dhahdaa khaalidna walaalayaal takhasus baabuu ku lahaa mubaarasada oo in badan waan arki doonaa duulaanada iyo dagaalada uu galayo oo dhan sida uu markaa isaga celinayo ama isaga caabinayo dadkii mubaaras yacni dadkii usoo baxayay uu isaga dhicinayo radia allahu canhu arda khaalid walaalayaal waxaa saamaysay oo raad badan ku reebtay cadaawaddii markaa qoyskiisu ay u qabeen diinta islaamka oo aabbihii iyo adeeradii iyo ilmaadeeradii dhammaantood oo dhan colaad fogaatay ayay u qabeen diinta islaamka oo waxay u arkayeen walaalayaal in diinta islaamku ay burburinayso taqaaliidoodii ama dhaqankoodii iyo wixii markaa caada ay u lahaayeen iyo diimahoodii markaa khaalidina isaguna wuxuu ka mid noqday dadkii markaa min ashaddi alkhusuum dadkii ugu adadka ee kasoo horjeeday markaa diinta islaamka khaalid walaalayaal camalkiisii ama shaqadiisu inta badan waxay ahayd yacni dhanka caskariyadda ama xagga milatariga ayay u badanayd wuxuu ka shaqayn jiray islaamka ka mansabka loo yaqaano alqubba wal acina maxay kala yihiin tolo culummada taarikhdu waxay tilmaamaan alqubba waxa weeye waxaa loo keeni jiray khaalid xoolaha yacni lacag baa la siin jiray wuxuuna isaguna ururin jiray wixii markaa yacni ciidanka lagu abaabulayo marka abaabulo ciidan ayuu ahaa sidoo kale acinna waxay dhaheen waxa weeye waa marka gaadiidka lagu dagaalamayo ayuu tababari jiray gaadiidka lagu dagaalami jirayna waa farda iyo geel markaa wuxuu carbin jiray oo tababari jiray fardahaas iyo markaa walaalayaal geela ayuu markaa tababari jiray marka luqada casriga ah ee iminka aynu isticmaalno culimadu waxay ku tilmaamaan muarikhiintu inuu ahaa ra-iisu arkaaniljeish abbaanduulaha ciidanka yacni ciidanka militariga abbaanduulaheeda ayuu ahaa radia allahu canhu arda walaalayaal sanadkii saddex iyo tobanaad ee bicsadii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray nebigeenna ka gadaal ayaa nebigu wuxuu ka hijrooday magaalada maka wuxuuna aaday dhankaas iyo markaa magaalada madiina almunawara walaalayaal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmay iskuday fara badan oo dil ayuu la kulmay gaar ahaanna iskudaygii ay gaaladii reer quraysheed ay ku soo maleegeen baarlamankii reer quraysheed ee la dhihi jiray daarunaduwa ee lagu soo saaray go-aanka ah in boqol dhalinyaro oo reer quraysheed ay dilaan oo ay ka takhallusaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay hal mar markaa seefta ay ku dhuftaan subxaan dabadeedna allah subxaana wa tacaala baa u waxyooday nebigiisii moxamed calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay qorshaha ay gaaladu markaa ay dejisteen nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii boqolkii dhallinyarada ahayoo meeshii fadhfadhiya ayuunbuu hortooda uun ka baxayo waa kii ciidda intuu qaaday mid walba madaxa kaga shubayey ee akhrinaya aayaddii qur-aanka ahaa ee uu lahaa وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حق هوري يا حق الدنببا حدين بالا ييلي أو وحبا ما أركيان ولا إن دبولي نبي وود بحي صلى الله عليه وسلم أو وحو تجي صاحب كيسي أبي بكر الصديق ويسرعين لبدو دبا وكوي قال مركا قدكي ولا ليال سيرة وينو قررنا قدكي ما جبل النور بورتي جبل النور لدهو أي سد حبين كجرين كدبنا وحي آدين dhaqankaas iyo magaalada madiina oo aad loogu soo dhoweeyey halkaas baanu nebigeenu sala allahu calayhi wasalam ka aasaasay dowladdii islaamka uu ka aasaasay walaalayaal khaalid ibnu waliid aabbihii muddadaas xilligaas ayaa uu geeriyooday waa ninkii la dhihi jiray markaa waliid ibnu muqiira waliid ibnu muqiira asba sababta uu geeriyooday waxaa lagu tilmaamaa dhaawac ka soo gaadhay lugtiisa ama halkaa cidhibta ka soo gaadhay oo waxaa la sheegaa in uu u tegay nimanka maaragtay soofeeyo warmaha ama tumaa warmaha iyo fallaadhaha hagaajiya raggaas uu tegay nin khaasatan qabaalka reer bani khusaaca ahaa ayuu u tegay ninkaasoo markaa yacni soofeynaya warmihii iyo fallaadhihii iyo leebabkii markaa dabadeedna go-i uu sitay ayaa waxa ugu laabmatay ama hoosta ka gashay go-iisii yacni sahmi yacni fallaadh deetana fallaadhiiba waxay ka jeexday oo ay ka dhaawacday lugtiisa dhaawacaas baanuu u dhintay oo markii dambe qarxay markaa subxaan allah ninkii waliid ibnu muqiira markii ay nafsii qabatay ee degeeridii ay kusoo xaadirtay ayuu yeedhay caruurtii uu dhalay siday muarikiintu tilmaamaan caruurtiisii markaa waxaa ka mid ahaa waliid ibnulwaliid wiilka la dhaho hishaam ibnulwaliid iyo khaalid ibnuwaliid buu yeedhay wuuna u dardaaran wuxuu ku yidhi waxaan idiin dardaarmayaa saddex arrimood ayaan idiin dardaarmaya waa kow qodobka koowaad waxa weeye wuxuu ku dhahay aniga dhiiggaygii yacni aniga waxa mas-uul iga ah oo i dilay reer bani khusaac acuudu billah oo reer khusaaca sidee bay u dileen isaga ayaa iskiisii waran intuu galay isku jeexay subxaan allah marka halkaa waxaad ka arkaysaan walaalayaal yacni weliid ibnu muqiira sidii u weynaa iyo yacni sidaan hadalka loogu soo celinaynin subxaan allah dabadeedna wuxuu dhahay dhiigaygii waxaa ku leedihdiin qabiilka reer khusaaca ayaa ku leedihdiin hadday diidaan in yacni ay bixiyaan magtayda weliba wuxuu sii raaciyey cafwan wuxuu sii raaciyey wuxuu yihi waxaan ogahay in ay beri yihiin in ay beri yihiin ayaan ogahay ee markaas aanay dhibaata idin dhex dhicin waxaa ka qaadataan diyadii iyo magtayda ka qaata ayuu ku dhahay qodobka labaad ee uu u dardaarmay carruurtiisii waxa uu yidhi wuxuu ku dhahay ribo lacag ribo ah ayaan ku leeyahay qabaa'ilka reer taqiif ee degan magaalada daa'if kuwaana soo ururiya buu ku yidhi qodobka saddexaad u dardaarmayna wuxuu yidhi ninka la ydhaahdo abi usayr aba usayr ninka la ydhaahdo ninkaasoo qabaa'ilka reer dawsi kasoo jeeday ninkaana waxaan ku leeyahay meherkaygii ee meherkayga kasoo qaat ninkani waa maxay ninkani waxaa la dhihi jiray aba usayro waa nin qabailkii dawsiyiinta kasoo jeeda waa qabiilkii uu kasoo jeeday aba hureyra radi allahu canhu arda markaa wuxuu ku dhahay ninkan meherkayga kasoo qaata oo ninkan abaa usayr la dhaho ayaa inan uu dhalay wuxuu siiyey weliid ibnu muqiira meherkiina wuu ka qaatay subxaan allah inantiina wuu ka ceshday oo wuu u sii dayn waayey ama wuu u geyn waayey markaa weliid ibnu muqiira weliid ibnu muqiira wuu cadhooday meherkaygina waa layga qaatay inantiina waa lay keeni waayey see u dhacda wuxuu ku dhahay markaa carruurtiisa isagoo u dardaarmaya ninkaaba usahirna yaanu idinka faramburuxsanin qabsada buu ku yidhi markaa subxaan allah sidii buuna ku dhintay ninkii waliid ibnu mukiira ee ay reer quraysheed tamaniyeysay ee ama ay rajaynaysay inuu qur'aanka aanka kariimkahay hadduu cid kusoo degayo inuu soo dego weliid ibnu mukiira subxaan allah oo waa kii alla subxaana watacaala qur-aankiisaba ku lahaa wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayn cadiim waxay dhaheen haddii uu qur-aankani kusoo degaayo ama uu kusoo degi lahaa nin ka mida labada qaryadooda waaweyn culamada mufasiriinta imaamu tabari iyo keyrkii waxay tilmaamayaan labada qaryadood waxaa looga jeedaa waa magaaladan maka iyo magaalada daa'if laba ninoo waaweynaayo xoolalahayo maalqabeen ahaayo deganaa waa ninka la dhahda weliid ibnu maqiir oo magaalada ka soo jeeday iyo nin la dhihi jiray xabiib ibnu camruu oo magaalada daa'if kasoo jeeda qabaalka reer bani thaqiif ka ah, yacni ahaa subxaan allah marka reer quraysheed waxay tamaniyeysay ama ay rajaynaysay haddii ciduna ay nebi noqonayso inuu ninkani nebi uu noqdo oo yacni qur-aankuu kusoo dego ilaahay baa ka jawaabo wuxuu yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamna baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya ma ayaga ayaa qaybinaya naxariista iyo raxmadda allah annagaa qaybina buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala walaalayaal ninkii markaa welid sidaasuu ku geeriyooday isagoo da ay ka weyn tahay markaa sagaashan sannadood ay ka weyntahay tahay caruurtiisuna markiiba waxay bilaabeen inay oofiyaan ballantii iyo markaa dardaarankii markaa loo soo jeediyey markiiba waxay u tageen qabiilkii reer khusaaca aduu muran iyo dood dheer baa eh, meeshii ka dhacay oo anagu maanaan dilin ninkaas isagaa iskiisa isu dilay calaa kulli xaal markii dambe si dagaal looga hortago ila waa carruurtii waliid oo khaalid ibnu weliid iyo weliid ibnu weliid iyo hishaam ibnu weliid subxaan allah si dagaal looga hortago qabaalkii reer khusaaca waxay ogolaadeen inay magtii iyo diyadii ay bixiyaan lacagtii ribada ahayd ee uu yidhi ha lasoo ururiyo ribadana aad bay u isticmaali jireen walaalayaal lacagtii markaa ribada ahayd ee markaa uu ku dhahay kasoo ururiya magaaladii daa'if ama qabailkii reer taqiifna iyadoona dabcan muddo dheer bay qaadata way bilaabeen inay markaa soo ururiyaan lacagtii iyo xoolihii markaa inay soo ururiyaan subxaan allah arrintii kale saddexaad waxay ahayd ninkii abaa-uzayr la dhihi jirin abaa-uzayr isaga way raadiyeen waa la daba guray ugu dambaynna waa la dilay oo waxaa dilay subxaan allah hishaam ibnulwaliid ayaa dilay ninkii aba usayr la dhihi oo isaguna dabcan ahaa in madax u ahaa qabailka dawsiyiinta madax u ahaa dabeedna waxaa dhacday yani subxaan allah labadii qabiil qabiilkii reer quraysheed iyo qabailkii dawsiyiinta waxaa soo dhex galay colaad aad u tira colaad adigu fogaatay baa soo kala dhex gashay ilaa ugu dambayntii ninkii markaa madaxda uu ahaa reer quraysheed dabcan waa dagaalkii ka gadaalle ee abasufyaan ibnu xabi markii dambe uu soo kala dhex galay labada qabiil oo markaa uu mag iyo xoole uu bixiyay subxaan allah oo abasufyaan waxay tilmaamaan inuu xilfi wadaagu la ahaa ninka la dilaaba usayhir la dhihi jiray subxaan allah walaalayaal sanadkii labaad ee hijriyada waxaa dhacday dagaalkii ama duulaankii ghaswat beder ilkubra duulaankii beder ayaa dhacay walaalayaal duulaankii beder kamuu qayb gelin khaalid bnu waliid oo waxay culammada taarikhdu tilmaamayaan inuu aaday dulka shaam uu aado ganacsiya wixii lamidkaa wuu aaday subxaan allah kamuu qayb gelin maan xaadirna muu ahin markaa khaalid ibn lwaliid radi allahu laakiin reer qurayshan intii ay ka tira leekeed madaxdoodii iyo minjahoodii iyagoo iswada wata ayay tageen ceylkii beder iyagoo isla kibirsan oo uu markaa uu hogaaminayo ninkii abujah la dhihi jiray oo ay khaalid ibnu waliid ilmaadeen ruma ay yihiin subxaan allah halkaa wixii ka dhacay waynu wada garanaynaa waa maalintii u allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu kaga waramay yowma alfurqaani yowma altaqa aljamcaan maalintii xaq iyo baatilka la kala saarayey ee labadii col ay kulmeen colkii islaamka iyo colkii gaaleed ay wada kulmayeen gaaladii ayaa walaaliyaal gamta laga dhigay toddobaatan nin oo madaxdoodii ah ayaa la dilay toddobaatan ka midana waa la qafaashay subxaan allah waxay ku noqotay markaa nimankii reer quraysheed waran ayay ku noqotay wadnaha lagaga dhuftay subxaan allah cabsi iyo argagax iyo murugo iyo walwal iyo walbahaar urugo iyo tiranyo ayaa isugu timi markay ku laabteen magaaladii maka dabcan qabaa'ilkii deganaa magaalada maka reer quraysheed waxaa la tilmaamaa qoys ka mida ma jirto reer quraysheed ah hadduu jiro yacni nin ayaa kaga jiray ama qof baa kaga jiray ugu yaraan ama waxa weeye ninkaasi waa waa la qafaashiyo maxbuus buu noqday ama waa la dilay subxaan allah khaalid ibnulwaliidna radi allahu canhu qoyskiisii dad badan oo isaga qoyskiisa ka mid ah ayaa geeriyooday oo dagaalka ku dhintay ilma adeeradii walaaladii adeeradii reer bani maqsuum dad fara badan baa ka geeriyooday subxaan allah oo ugu horeeyeyna adeerkii abaajahlu ahaa oo goobta lagu dilay subxaan allah oo lagu riday ceelkii markaa qaliibkii wix qoday aan la garanayn ama shayaadiin iyo balaayo wax qoday ceel aan la garanayn wax la qoday ayaa lagu guray meydkii markaa reer quraysheed subxaanallah walaalayaal arrintii markaa dee waxay ku noqotay Eh, dacdo aad iyo aad u weyn oo aanay weligood filanaynin reer quraysheed shir bay qabteen markaa waxayna go-aansadeen oy soo sareen inaan loo ooyin loona barooranin subxaan allah dadkii meesha ku geeriyooday inaan loo ooyin subxana marka qisada ama siirada inteeda badan waa garanaysaan waa wada xifdisantihidan walaalayaale waxaa dhacday yacni in nimankii murugadii ay isdul fuushay markii la yidhi mana ooyeysaan mana barooranaysaan murugadii baa markaa isdul fuushay oo aad iyo aada isu dul fuushay ilaa markii dambe ay soo saareen go-aan kale oo ah yacni in dadkii la qafaashay iyo dadkii markaa maxaabiista ahaa inaan xitaa madax furasho aanay bixinaynin oo lacagta ay diideen ugu dambaynna markii dambe markii la xamili kari waayey nin ayaa iska bixiyey madax furashadii ama lacagtii bixiyey oo sida markaa qofkii ka xidhnaa maxbuuska ahaa ula soo baxay marka walaaliya walaalayaal dadka maxaabiista ah waxa ka mid ahaa ee maxaabiista la qafaasho waxaa ka mid ahaa khaalid ibnulwaliid radi allahu canhu walaalkii waliid ibnulwaliid subxaanaka rabbana laa ilaha illa allah walaalkii khaalid walaalkiioo la dhaho waliid ibnulwaliid ayaa maxaabiista ka mid ahaa subxaan allah waliid walaalayaal waxa dhacday waa la qafaashay khaalidna dabcan wuu soo noqday isaga iyo walaalkii hashim eh, hishaam waxay dhexeen waxaanu bixinaynaa madax furashadii markii ay madax furashada ay bixiyeen ayaa markaa loo soo celiyay walaalkood walid weliid ibnulwaliid ayuu weliid ibnulwaliid uu baxsaday haddana subxaan allah show ninkan markaa weliid ibnulwaliid intii uu maxbuuska uu ahaa ee yacni la qafaashay ayaa wuxuu arkay dadkan muslimiinta dhaqankooda akhlaaqdooda suluukiyaadkooda yaa salaam ya salaam wuxuu la yaabay qur-aankii buu dhegaysta salaaddii buu arkay soonkii iyo yacni wuxuu arkay dhaqankii islaamkee la dabaqayay buu arkay wuuba ka helo waabuu islaamayba niyadda ayuu ka jeclaaday subxaan allah markii la soo daayay lacagtiina laga bixiyey subxaan allah ayuu haddana baxsaday markaa oo walaaladii uu ka soo baxsaday subxaan allah markaasi waxay dhaheen yacni maxaad u baxsanaysaa bay dhaheen xitaa markii intaanaan bixinin madax furashadaada in aad markaa walaalayaal waxay dhaheen in aad la joogtid bay ahaydo yacni madax furasho aan laga qaadin leanno madax furashadu qofkii islaama madax furasho lagama qaadaynin qofkii islaamay ee diinta markaa soo gala madax furasho nebigu kama qaadin calayhi salaatu wasalaam sidoo kale qofkii aan waxbaba haysanin dadkii masaakiinta waxba aan haysanin iyaga waxaa la lahaa haddii aad taqaanaan farta ama wax qori kartaan waxna akrin kartaan waxaad bartaan caruurta muslimiinta toban qof oo caruurta muslimiinta wax noo bara kii aan waxbaba haysanin sidii ninkii la dhihi jiray abacuza ee gabayaag ah ee dhahay waxbaba ma haysto waa iska sii daaya nebigu oo kii u manno sheegan jiray subxaan reer qureysheed markaa walaalayaal arrinta noocaasa ayaa ku dhacday sanadkii ku xigay ayay bilaabeen markaa inay soo ololeeyaan oo dagaal weyn oo kii hore ka weyn ay soo qaadaan markaa walaalayaal waana dagaalkii iyo khaswadii markaa uxud ee uu ka qayb galay markaa saxaabigan khalid ibnu waliid isagoo markaa la socda kufaaru quraysh reer quraysheed isagoo la socda reer quraysheed waysi soo urursadeen oo way soo baxeen walaalayaal waxaana laysugu yimi calaa kulli xaal buurtan uxud halkaasaa goobta dagaalku uu ka dhacay nebigeenana calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu u dardaarmay khaasatan kuwii rumaadka ah ama kuwii yacni shiishka yaqaanay sida loo tuuro ayuu u dardaarmay inaanay buurtaas kasoo dhaqaaqin buur magaceeda la dhihi jiray alcayneyn yacni buurtaas ayuu ku yihi nimanka rumaadka ah kasoo dhaqaaqina haddii aanu guulaysano iyo haddii annagana laga guulaystaba hadalka nebigu sariix buu ahaa wuu caddaa waxaa la yidhi halkaa ha kasoo dhaqaaqina subxaan allah labadii ciidan way iskaleen ciidankii muslimiinta iyo ciidankii gaalada markiiba waxaa lala kacay ciidankii gaaleed oo markaa subxaan allah cagta ayaa la mariyey ilama ay saxaabadu ay dhaheen waxaanu arkaynay dumarkii markaa guryahoodii iyo meelihii raaya dhisdhisteen iyo cariishadihii ayaanu gaadhnay gaaladii reer quraysheedna way yaaceen markii haddaba nimankii rumaadkaa konton nin aha oo uu hogaaminaya saxaabiga cabdilahi bnu cabdillahi la dhihi jiray radi allahu canhu ardaa uu hogaaminayey ayaa waxay dhaheen waa taasoo guulaysane khalaas aynu haniimada markaa urursano yacni hantidii markaa dadkii gaaleed ay ka yaacayeen aynu soo urursano subxaan markaas nimankii buurtii bay kasoo daadegeen oo subxaan waxay bilaabeen inay urursadaan haniimadii inay urursadaan khaalid ibnu waliid subxaana loo fiirsada markan cabqariyadii khaalid baa ayaa marka halkan kasoo ifbaxaysa khaalid markiiba wuxuu fahmay markii uu khitadii qorshihii uu arkay ayuu wuxuu ogaaday inuu buurtan dhowr kontonkan qof uu taagan yahe dadka nimanka shiishiiqaanka ah inuu halkaas ayaa loo xil saaray inuu ciidanka muslimiinta uu kasoo galay dhankii maymanada ayayna ahayd subxaan allah markii haddaba ciidankii muslimiintu ay ka daateen buurtii ayuu khaalid iyo cikrama ibn jahl oo aabihii abujahl lagu dilay dee goobtii dagaalkii beder lagu dilay oo isaguna cadhaysan subxaan allah oo yacni dee cadho badan qaba ayaa meeshii kasoo galay iyagoo fardafuulla ah dabadeedna nimankii muslimiinta dhowrkii qof ee meesha taagnaana way dileen ciidankii muslimiintana dhabarka ayaa lagaga yimi subxaan halkii ayaa markaa muslimiintii qoobadan xaggana lagaga yimi gaaladii yaacdayna ay dib usoo laabatay muslimiintii markaa waa laga gacan sarreeyey dad badanna waa laga dilay toddobaatan nin meelahaasa laga dilay waabana maalintii nebigana dhaawaca weyn lasoo gaadhsiiyey subxaan allah ee uu gudka ku dhacay ee ilkihiisu qaar ka mid a ah ay jabeen sal allahu calayhi wasalam dabadeedna markii macrakadii duulaanka ay dhammaatay waa kii abaa sufyaan intuu meesha istaagay lahaa yacni waa maalin u dhiganta maalintii beder weeye waa maalin u dhiganta maalintii beder alxarbu sijaal uu yidhi dagaalku waa waadamaysi maalinna annaga ayaa idinka gacan sarraynayna maalinna idinka annaga gacan sarraynaya uu sida ninkii abu sufyan la dhihi jiray uu akrinayay ee aynu walaalayaal wada garanayna weeye khaalid ibnu waliid haddaba walaalayaal halkan aan taagne khaalid ciidankii gaaleed siday u dhammaayeen reer quraysheed way wada yaaceenoo way wada firdhadeen oo qolaba meel bay u carartay markii muslimiintu markii hore ay bilowgii barbilowgii ay gacanta sare lahaayeen khaalid laakiin weli wuu taagnaa subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata illa bilah waa caskariye cajiiba waa askari la yaab la weeye isagoo og in ciidankii uu jabay oo dadkii ay yaaceen oo ay firdhadeen haddana wuu taagnaa oo jaanis iyo fursad buu ilaa shan iyo subxaan allah jaaniskiiyo fursadiina wuu ka faa oo halkaas ayuu markaa muslimiinta uga soo dhacay subxaan allah sidaas baan markaa guuldarro weyn ay muslimiinta ay kusoo gaadhay oo rag badan markaa lagaga dilay ilaa iyo maalintii laga bilaabo maalintaas khaalid bin waliid arrintiisii markaa walaalayaal waxay noqotay calan markaa sare loo taagay ama xidig iminka soo baxay ayuu noqday radia allahu canhu oo mar walba loo magacaabo reer quraysheed ay u magacowdo yacni meelaha la mari waayo in loogu yeedho markaa khaalid ibn waliid almakhzumiy sayfullahi lilmasluul radia allahu canhu arda walaalayaal xalqadeenniina inahaasaynu kusoo gunaanadayna insha allahu tacala xalqada soo socda ayaanu ku qaada dhigi doonaa duulaanadii kale ee uu khaalid ibn waliid radia allahu canhu galay hada wallahu aclam wbilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuhu